kalwacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka yenan wanaagsan dhegeystayaal meelkaas aad joogtaan arbaco weeyaan taarikhdana waxay ku beegan tahay afarta bisha koowaad ee sanad ah labaatan saddex labaatan barnaamijka ciyaaraha duwarka iyo enen saaxibayaal waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha kulamadii xalay la ciyaaray kooxda kubadda cagta arsenal oo taako loo dhigay sanadka labada kun saddex labaatankana waxay ku daafuratay in xal dhibic ka qaadato kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabaniya castle united kulankii xiisaha badnaa xalay dhacay eegi doonaa kooxda kubadda cagta marangeyska oo xalay guul muhiima gaartay coba delrey ayay sanadkan doonayaan kooxda kubadda cagta real madrid inay ku guulaystaan sidoo kaleeto wararka suuqkilibsiga ayaana ka marneen kulmada caawa la ciyaari doono ayaynu eegi doonaa hadduu waabayid mucaawa eh, kubad delrey waxaa ciyaaraysa kooxda kubadda cagta barcelona kow iyo tobanka habeenimo ayay ciyaari doontaa premier leaga kooxda kubadda cagta sports iyo crystal bars ayaa caawa kow tobanka habeenimo wada ciyaaraya sidoo kaleeto horyaalka seerada talyaaniga ayaa muddo kadib dib ugu soo laabtay kulamada ugu horeeyana labada duhurnimo qadar soddon daqiiqa koox kubadda cagta ac milan iyo weliba salnatena ayaa wada ciyaaraya sidoo kale atlanta iyo weliba specia ayaa afarta galabnimo qadar soddon daqiiqaha wada ciyaaraya caawa markii la gaaro lixda maqrinimo qadar soddon daqiiqaha roma iyo bologna ayaa wada ciyaaraya sidoo kale caawa yuventusna waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ee caramones oo caawa sideedda habeennimo qadar soddon daqiiqa sidoo kale waxaynu eegi doonaa fiorentina caawa iyo monza sideedii barkay wada ciyaari doonaan kulanka wixii badan caawa waxauu noqon doonaa kulanka udhexeeya kooxda kubadda cagta napoli weliba inter milan inter milan waxay doonayaan sanadkan meel fiican ay gaaraan oo ay dawcan u baratabaanba kaalinta koowaad oo isku dayata talyaaniga ku guuleysa laakiin napoli xil ciyaareedkan aad iyo ayaa loogu yaaban yahay waxayna doonayaan sanadkan in isku deetaha talyaaniga ama horyaalka talyaaniga seereeda weeyaan ay markaasi dabcan ay qaataan oo dabcan xil ciyaareedkan boqolkii boqol aad aad u fiican yihiin shan iyo toban kulan xilli ciyaareedkan horyaalka sare talyaaniga ciyaaree saddex iyo toban ka mid ayay ah guul gaareen labo barbadhac iyo galan welina kooxda keliya la garaaceen horyaalka waa iyaga weyaan markii la eego shanta horyaal ee yurub kuwa ugu xiisaha badan kulanka ugu xiisaha badan waana inter milan iyo napoli waya wararka soonka leibsiga enzo fernandes iyo weliba kooxda kubadda cagta chelsea way heshiiyeen laakiin kooxda kubadda cagta benfica iyo weliba chelsea ayaa wada hadalo afar labaatan saacadood qaadanaya kadibna waa la dhammayn doonaa arrinka iso fernandes kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenalna weli waxay doonayaan ciyaaryahanka layihahdo maqaylo mudrigi waxaan arki doonaa wararka suuqa kaliibsiga koox kubadda cagta manchester united sanadkan waa laga yaabahay aad iyo aad ay u khatar badan yihiin soo dhawaada cabdirashiid ibraahim cali ayaa barnaamijkaadi la socodsiinaya kooxda kubadda cagta arsenal ayaa barbardhac goolala'aana la gashay kooxda kubadda cagta newcastle united iyadoona xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta arsenal ay tahay kooxda ugu khatarta badan horyaalka bermeliga markii la eego inkastoo xalay barbardhac ay gashay laakiin kulmadii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta arsenal waxay ahaayeen kuwo bandhigooda cajiibka ahaa toddobaadkan gudihiisana waxay qaateen saddex dhibcood ilaa hal dhibcood oo afar dhibcood nadiif ay qaateen waxay garaaceen kooxda kubadda cagta brighton toddobaadkan gudihiisa sidoo kale kooxda kubadda cagta westham ayay laaaatanka december garaaceen kulamada horyaalka ee premier leaga laakiin xalay kooxda kubadda cagta newcastle united oo ah kooxda keliya ugu abeentiga dheer xilli ciyaareedkan horyaalka premier leaga ayaa barbadhac golola'aana la gashay iyadoona kooxda kubadda cagta newcastle united xilli ciyaareedkan keliya hal kulan ayaa la garaacay waana kulankii kooxda kubadda cagta liverpool ay guuldarada gaarsiinaysay wayaan xilli dambena ciyaaryahaanka layhahdo karfaha low goolsha ama goolka guusha uu ka dhelinayay haddaba newcastle laakiin shantii kun ugu dambeysay saddex kamid ay guul gaartay labadii kun ugu dambeysana barbadhaca gashay oo markaa goolla-aana mar kooxda kubadda cagtay united marna kooxda newcastle united oo xalay arsenal ayaa barbadhac goolla la la gashay laakiin kooxda kubadda arsenal oo mudooyinkii ugu dambeysayba garoonkooda markii la eego lixdii kulan ugu dambeysay horyaalka brimileague ay ku ciyaarayeen garoonka imarat stadium waxay ahaayeen kuwa ku guuleysanayay xilli ciyaareedkan guuldaro ma aysan la kulmin iyaga oo garoonkooda ku ciyaaraya waana garoonka ay ku ciyaartay kooxda kubadda cagta arsenaal weeyaan xilli ciyaareedkan labaiy labaatan gool ayay dhaliyeen sidoo kale sideed gool ayaa loogu dhaliyay gurigooda afariyo toban gool oo nadiif ah ayay wataan hoomkooda markii la eego ama gurigooda kooxda kubadda cagta arsenaal xilli ciyaareedkan waxay ahayd xilli ciyaareedkii ee ugu khatarta badnaa lix iyo toban kulan kulamada horyaalka brmeleagii ciyaareen lix iyo tobankaasi kulanna gool ayay dhalinayay laakiin xalay ayay ku guuldaraysteen in gooshaasi ama shafaqaasi ay soo gaaraan xalay arsenal aad iyo aad ay u fiicneed oo dabcan waxay haysteen skuwaad aad aad u khatar badnaa skuwaadka ama ciyaartoyda shaxda ay ku ciyaarayeen xalay toddobaadyadii ugu dambeysay ama xil ciyaareedkan ayay ku ciyaarayeen markii laga reebo inkatiya oo booska la yidhaahdo gabriel jesus uu ku jiro xalay dali ilaa gabriel maqalas ninka la yidhaahdo william saliba zenshanko white thomas bartey shaka odigad bukaya saka inkatia iyo martinelli ayaa lagu soo bilaabay halka arsenal ay kursiga keed ku fadhiyeen xidigaha sida fabio viera marquinos eleni ninka la yidhaahdo tiney tamyusu holdin iyo weliba golhaya taana waa golhayaa labaad weeyaan halka kooxda kubadda cagta newcastle unitedna xidigahooda sida ciyaaryahalka la yidhaahdo jilanton eli wilson iyo weliba almeron ay ahaayeen kuwa aad i aad u khatar badnaa xalay bruna gamersna sidoo kale aad i aad ugu dadaalay haddaba ciyaarta markii ay soo dhammaatay michael arteta ayaa aad i aad uga xanaaqay in kooxda kubadda cagta iyo castle united barbadhac ka qaato iyadoona kooxda kubadda cagta arsenal hadii ay ka badin lahayd toban dhibcood nadiif ah ay kaga qaban lahayd kooxda kubadda cagta majicity oo hadda kaalinta labaad ee horyaalka bermeli ku jirta hadii arsenal ay badin lahayd habeenka soo socdana kulanka ee khamiista weeyaan habeenkeeda chelsea iyo arsenal haddii chelsea ay badin lahayd toban dhibcood nadiif ah ama haddii chelsea lacalla ay toban dhibcood ay ku qaban lahayd laakiin hadda sidii dhibcood ayay ku haysaa kooxda kubadda cagta arsenal hadaba tobabare michael arteta kulanka dabadeed waa uu hadlay waxyaabo badan ayuu ka hadlay tobabaraha arsenal michael arteta ayaa ka hadlay barbardhicii ay galeen ama ay la galeen kooxda kubadda cagta newcastle wareega sagaaliyo tobanaad ee horyaalka bermeliga haddaba wargeyska ingiriiska ugu afka dheer mid ka mid ah ayaa warinaya in michael arteta aad iyo aad ugu xanaaqay guuldaradii ama barbardhicii xanuunka ahaa ay la galeen waxa uu leeyahay guuldaro ay u qalantay barbardhacaasi wuxuu leeg horeentii waan ku qanacsanahay sida aan u ciyaarnay michael artet ayaa sidaa dhahaya wuxuu leeyahay ciyaarta waan maamulnay kulanka keliya in aan badino ay ahayd ayuu leeyahay laakiin taasi maysan dhicin ayuu leeyahay michael arteta wuxuu leeyahay xaalado kala duwan ayaa wajahnay kulankaasi weliba laba dhig oo sax ah ayaa eh, noola dhigan ayuu leeyahay aad iyo aad ayaan u cambaareynaya garsooraha ee xalay kulanka haleelinaya ayuu leeyahay michael arteta kulankan dhibka ugu weyn ee naga habsaday ama nagu dhacay waxa uu hayluu yahay in si saxa ah ay ciyaartoyda aysan u dhamaystirin fursadaha wuxuu le newcastle qaabka ay inoola ciyaareen kooxo kale uma aysan wajihin ayuu leeyahay runtii waa dhib ah, waa dhib baneed ayuu leeyahay dhibaato xoogan ayay ahayd oo michael arteta wuxuu leeyahay dhibaato xoogan ayay ahayd kooxda kubadda cagta newcastle dhan kale waxa uu xuseeyeen arsenal si dhab ah ay u galayaan suuqa kaliibsiga xil ciyaareedkan waxayna doonayaan ciyaaryahanka tirahdo mudrigi oo ka tirsan kooxda kubadda cagta shakhda duniska celiya ninkaa la yidhaahdo mutrigina waxaa shaaca laga qaaday in toddobaad gudihiisa uu baraha bulshada soo dhegeyay sawiro oo kooxda kubadda cagta arsenal la ciyaaraysay isagoo shaaca ka qaaday in aad iyo aad markaa ugu faraxsan yahay in kooxda kubadda cagta arsenal mustaqbalka ku beeri karayo marka ciyaaryahanka la yidhahdo mudrigi waxaa leeyahay aad iyo aad ayuu kalsoon ugu qabaa laakiin kooxda kubadda cagta ee arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta shakhda duniski hal arin ayaa jirta ayaa leeyahay halka arrin waxay tahay in lacagta lagu heshiin kari waayo tusaalahaan oo kale arsenal waxay doonayaan afartan milyan iyo toban kaleetoo dheeraad ah inay siiyaan kooxda kubadda cagta shakta duniska laakiin midaasi way diidayaan oo kooxda kubadda cagta shakta duniska waxay doonayaan in lacagdan siddeetan milyan farta laga saaro kooxda kubadda cagta shakta duniski laakiin ciyaaryahaanka la yidhahdo mudrigi maqaylon ah dambe ama goor horeba ayuu la heshiiyey kooxda kubadda cagta arsenal marka ujeedada ugu weyn waxa uu leeyahay run ahaantii aad iyo aad ayaan ugu farhasanay arsenal mustaqbalka ku biiro markaynu arki doona laakiin ciyaaryahaankan isaga waa uu ogolyahay inuu ku biro kooxda kubadda cagta arsenal laakiin keliya shaktar iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal inay heshiiyaan ayaa la rabaa oo kooxda kubadda cagta arsenal lacagta si dheerayaan ugu xataa toddobaatan milyan meelaha ay geeyaan arsenal maadaama xali barbadhac ay la gashay xil ciyaareedkan sanadka cusub kooxo waaweyn ayaa dhibco lumiyey waxaanu ognahay kooxda kubadda cagta liverpool inay toddobaadkan gudihiisa dhibco lumisay oo la garaacay saddex gool iyo hal b ayaa la garaacay kooxda kubadda cagta manchester ayaa barbardhac la geliyey kooxda kubadda cagta sports ayaa la garaacay oo barbardhac ayaa la geliyey weeyaan oo safil ayaa garaacday weeyaan sidoo kale kooxda kubadda cagta chelsea ayaa barbardhac la geliyey marka toddobaadka gudihiisa kooxihii waaweynaa qaar inta badan waaba lagu dhigay markii laga reebo kooxda kubadda cagta manchester united oo iyaga markaa guul muhiima ku furtay sanadka cusub labada kun haddaba kooxda kubadda cagta arsenal kulanka soo socda waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta sports waana shan iyo tobanka january weeyaan kulankaasina waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta sports waana garoonka lagu magacaabo tottenham hosba stadium waanu arki doona arsenal oo markaa u baahan dhibco iyo weliba kooxda kubadda cagta sports oo iyagana aad iyo aad u caraysan kulmadii ugu dubeyna barbadhac iyo guuldaro dusha loo saarinaya ay wada ciyaari doonaan kadib arsenal waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta manchester united january kadibna february waxay la ciyaari doontaa afarteeda kooxda kubadda cagta everton kow iyo tobanka februaar waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta brentford oo aad iyo aad u badan manchester city ayayna wada ciyaari doona shan iyo tobanka eh, februaario bisha soo socda kadibna astonvilla kadib laster city weeyaan waa kulamada kusoo wajahan kooxda kubadda cagta the ganars laakiin saadaalinta ugu badan waxaa leeyahay arsenal sanadkan boqolkiiba siddeetan oo ka guuleysan karaysaa horyaalka bermeliga sababta ugu weyn waxay tahay koox sanadka cusub markii la gaaro xilli ciyaareedkan oo kale uu yaraan afartan iyo afar dhibcood ilaa afartan iyo saddex dhibcood ka hogaamisa inta badan ay ku guuleysan jirtay hadda ka hore kooxda kubadda cagta sports ayaa sidaas samaysay manchester dhowr mar ayaa samaysay liverpool mar ayaa samaysay chelsea xataa mar ayaa samaysay xataa kooxda kubadda cagta leicester city markii ay horyaalka sida mucjisada ay ku qaadeen sidaa ayay samaysay marka waynu arki doonaa haddii the ganars sanadkan ee horyaalka premier league ay ku guuleysan karayaan tan iyo labada kun saddexdii iyo labada kun iyo afartii ayaa ugu dambeysay the ganars in horyaalka ay gacanta ku dhigaan dhanka kalena eh, dhegeystayaal haddiinu eegno kooxda kubadda cagta manchester united guul muhiim ayay ah gaartay iyadoona ay garaacday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo barmouth manchester united kulmadii ugu dambeysay ayay badinaysaa iyadoona ah toddobadii kulan ugu dambeysay garoonkooda otrafood ay ku ciyaarayeen toddobadaasi kulan ay badinayeen labada kun ayaa sidaasi ugu dambeysay kooxda kubadda cagta manchester united in guulahaasi oo kale ay gaarto manchester hadda kulmada horyaalka brimileaga shantii kun ugu dambeysay waa ay badinaysay iyada oo markaa dabcan dhibco muhiimna qaadinaysay hadda waxay ku jirtaa kaalinta afraad horyaalka bermeliga kaalinta saddexaad isku dhibco weeyaan oo newcastle waxay leedahay soddon shan dhibcood kooxda kubadda cagta manchester unitedna waxay leedahay soddon shan dhibcood xataa kooxda kaalinta labaad ku jirta waa manchester weeyaan waxay leedahay soddon lix dhibcood marka kaalinta afraad iyo kaalinta saddexaad iyo labaadba keliya waxaa u dhexeeya hal dhibcood marka manchester united waxaa laleeyahay sanadkan xitaa maxaa u diidayaa in horyaalka ay u baratanto marka waxaa la oran karaya in eh, arsenal manchester newcastle manchester united ay yihiin kuwa markaa sanadkanba u baratami karaya siba kooxda arsenal manchester waliba kooxda kubadda cagta manchester united kulanka haddii aynu eegno eh, waxaa bilaabay gool koowaad ciyaaryahaanka eh, la yidhaahdo casemiro casemiro waxaynu ognahay in xil ciyaareedkan uu kusoo biiray kooxda kubadda cagta manchester united waxa uu ka noqday kooxda kubadda cagta manchester mid ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta manchester united ninkan la yidhaahdo kasimir waxa uu dhashay saddeylabaatanki februaari kunsagaalboqosagaashanlabadii eh, waxa uu jiraa da-da sano kooxda kubadda cagta manchester united ayuu hadda ka tirsan yahay oo real madrid ayuu kaga soo biray ninkan waa halyeeyga hore kooxda cagta real madrid haddana waxa uu shidayaa kooxda kubadda cagta manchester united sidoo kale taageerasha kooxda kubadda cagta manchester united waxay ku faraxsan yihiin markii kooxda kubadda cagta manchester united ay u ciyaarayaan xidigaha sida casamirow ericson bruno fernandes fareen in ay yihiin kuwo markaa dabcan guul ay filanayaan yacni skuwaad ku fiican manchester united waxaa weeyaan markii garoonka ay wada ciyaarayaan sida ninka la yihahdo casamiro ericson bruno fernandes rashford martial show iyo weliba ninka la yihahdo david digeya markii intaasay ku wada jiraan waxaa leeyahay manchester united taageeraashooda waxay rajeynayaan markaa kulankaasi inay guul gaaraan ciyaaryaanka la yihahdo rashford ayaa aad iyaad u cadareynaya xil ciyaareedkan waxaana uu sii marayaa toddoba gool saddex keetanna wuu caawiyey horyaalka brmeliga toddobiy toban kulan uuu ciyaaray kooxda kubadda cagta manchester united sidoo kale saddex labaatan kulan xil ciyaareedkan tartamada oo idinla waxa uu dhaliyey labayo toban gool waxa uu caawiyey afar gool markaa ciyaaryahaanka la yihahdo rashfordna waxa uu yahay xil ciyaareedka mid ka mid a ah xil ciyaareediisii ugu fiicnaa kooxda kubadda cagta manchester united haddaba rash ayaa xil ciyaareedkan markii uu dhammaaday kiise kale soddonka juun labada kun labaatan iyo afarta oo dhammaanaya ama waxa uu ka tegi kara koox kubadda cagta manchester heshiiskiisa ayaa dhammaanaya laakiin manchester united waxay doonayaan in ninka la yihahdo rashford ay sii haystaan haddaba kooxda kubadda cagta manchester united eric ten hag ciyaar dabadeed waa u waxaana uu shaaca ka qaaday in ugu horreyntii horta natiijada ay ku faraxsan yihiin laakiin wuxuu leeyahay run ahaantii xaqiiqda ayaa waxa ay tahay annaga waxaan u baahannahay wax sidaa ka badan yacni guusha ay gaareen wuxuu leeyahay ma nagu filnay leeyahay marka tobabareed ten hag waxa uu shaaca ka qaaday Eh, in eh, guusha eh, san markaa ay jecel yihiin laakiin guushii ay gaareen iyo waxyaabaha ay sameynaya ciyaartooyda waxaa loo baahan leeyahay in sidaa ay kasii laba jibaaraan oo ay guulihii ay sii gaaraan haddaba wuxuu leeyahay tababarahan waan ku faraxsanahay natiijada sidaasi ay tahay ma aysan ahayn ciyaartii aan doonaynay run aad ayaan u ciyaarnay uu leeyahay si ayay natiijada u ahayd mid nasiib ah uu leeyahay haddana ee eh, waxaa jira daldalool waaweyn oo ay sameeyeen kooxdeenna laakiin mar walba waa natiijada ayaa waxa ugu muhiimsan ayuu leeyahay ninka tababare erigtanhaag la yidhaahdo dhanka kaleetana haddii aynu eegno waxyaabo badan ayaa aad iyo aad loo hadalhayay toddobaadkan gudihiisa ninka la yidhaahdo christiano ronaldo ayaa aad iyo aad loo hadalhayay toddobaadkan waxa uu ku biiray kooxda kubadda cagta nasar sacuudi carabiya isagoo markaa dabcan shaaca ka qaaday in uu asaga hadda ay soo dhammaatay wakhtigiisii yurub waxaana uu hadda doonayaa in sacuudi carabiya uu markaa waqti badan ku soo qaato christian ronaldo ayaa sheegay in uu iska diiday kooxo badan oo reer yurub ah ka inta uuna ku biirin kooxda kubadda cagta alnasar sacuudi carabiya kooxda alnasar ayaa maalintii shalay ahayd taageerayaasha hortooda kusoo bandhigtay christian ronaldo kadib markii uu tijaabada caafimaadka uu ku baasay christiano ronaldo ayaa sheegay in uu iska diiday kooxo badan oo reer yurub ah suba la xiriira inuu balanqaad u sameeyey kooxda kubadda cagta alnasar uu mar walba markaa uba doonayay in nasar uu mustaqbal ku biiro ronaldo ayaa sheegay in uu dalabyo ka helay marka wuxuu leeyahay ronaldo waxa aan ka helay dalabyo waaweyn sida kooxaha yurub ka dhisan kooxaha baraazil ka dhisan kooxaha australia ka dhisan kooxaha u ka dhisan iyo kooxaha portuqiis ka dhisan laakiin waxa uu leeyahay wadabadi waxaa ku biiray kooxda aan aniga doonaya leeyahay aad ayaan ugu haweenahay inaan qaato go ka weyn ama go'aankan weyn nolosheeda ku saabsan ronaldo ayaa sidaas yidhi wuxuu leeyahay shakhsiyadeydu yurub way ka soo dhammaatay waxaan ku guulaystay wax walbo sidaas ay tahayna waxaan doonayaa inaan tartan cusub qaato al nasar ayaana isoo bandhigtay ama aan jeclahay in aan inta waaye ka dhimanaan sii joogo aniga ahaan inaan ka ciyaaro sacuudi carabiya waa tartan adeeg waana ku faraxsana u leeyahay waxaan dalabyo badan ee ka helay kooxaha yurub marka waxauu leeyahay wadabati aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaya uu leeyahay in aan sii joogo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo alnasar toddobaadka gudihiisa waxyaabaha ugu waaweynaa ayaana ka mid ahaa sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta liverpool wararkeeda haddiinu egno liverpool xaalad adag ayaa haysataa guuldaro xanuun badan ayay la kulantay waxayna kala kulantay kooxda kubadda cagta brentford kooxo badan ayaa jira oo xil ciyaareedkan ee sanadka cusub wayaan aynu ku guda jirno in guuldaro ay la kulmeen sida kooxda kubadda cagta b g kooxda kubadda cagta liverpool oo iyaga markaa kooxda kubadda cagta brentford ee saddex iyo lagu garaacay toddobaadkan waxyaaba badan ayaa dhacay iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool xaaladda heysata ay tahay mid aad iyo aad uxun markii la eego waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta liverpool sanadkan kaalinta labaad iskada saddexaad iskada afraad iskada waxaa laleeyahay haddii kaalinta afaraad ee horyaalka premier league ay helaan in liverpool xil ciyaareedkan ay guuleysan karayaan laakiin kooxda kubadda cagta liverpool waxaynu ognahay in xidigo badan ay ka dhaawacan yihiin marka liverpool waxaa leeyahay xidigo badan ayaa ka dhaawacan diego jota ayaa ka ah. a xataa firmino ayaa ka dhaawacan oo markaa eh, dabcan xidigaha muhiimka ah sida luis dias oo kaleeto asina ka dhaawacan laakiin nabekete iyo weliba xidigo kaleet ayaa usoo laabtay laakiin waxaa leeyahay eh, taageerayaashu waxay sugi doonaan goorta uu ciyaari doono ciyaaryahaanka la yidhahdo godi gagbo godi gagbo xilli ciyaareedkan markii la eego waa midka eh, toban gool ka badan kulanka ay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta walfis toddobada juun ama january weeyaane ayay kooxda kubadda cagta liverpool daawan doonaan ciyaaryahanka layhahdo godi gagbo waa mid ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan xilli ciyaareedkan ay soo qaateen sidoo kale kooxda kubadda cagta liverpool ciyaaryahanka layihahdo mathias nonath oo u ciyaara kooxda kubadda cagta walfis ayay rajeynayaan in dhowaan ay soo qaataan ama loon ahaan ay usoo qaadan doonaan ama si caadi ay usoo qaadan doonaan marka kooxda kubadda cagta liverpool xaaladeeda waa kaa isaga oo markaa eh, ka hadlayay macalinka kubada cagta liverpool xaalada liverpool haystaa shacab wuu ka qaaday in liverpool runahaantii aad iyo aad xidigaha ay daalan yihiin xataa toddobaadkan waxaa la arkayay in ciyaaryahanka layihahdo virgil vandage oo markaa dabcan keedka kursiga loo dhaadhicinayay oo dabcan qaybta hore ciyaarta markay dhammaatayba bedel degdega lagu sameeyey inkastoo tababaraha uu shaaca ka qaaday in virgil vandage bedelka uu ku sameeya tahay inuu cabsi uu muujiyey kadib markii ciyaaryahaankan shaac laga qaaday in dabcan dhaawac looga cabsanayay sidoo kale tadinoga toddobaadka gudihiisa ee kooxda kubadda cagta merengeska ayaa dabcan guul gaartay sidoo kaleeto xalay ay guul ka gaartay cooba delrey markii la eego wareega lix iyo tobanka ayay si toos ah markaa eh, dabcan u soo aaday kooxda kubadda cagta real madrid kooxda kubadda cagta real madrid sidoo kalibsiga markaynu eegno eh, waxyaaba badan uma baahna tobabar angeloti waxa uu shaac ka qaaday in markaas soo kalibsiga kooxda kubadda cagta eh, real madrid ay xirantahay tahay laakiin xidigo qaar ay soo qaadan karayaan markaynu eegno ciyaaraha dhawaan soo galaya kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sporis ayaa kuwii tobanka habeenimo waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta crystal palace sidoo kaleeto kubal direyna waxaa ciyaaraya kooxda kubadda cagta barcelona kuwii tobanka habeenimo laakiin horyaalka talyaaniga seeraeeda ayaa soo laatay oo markaynu eegno kulmo badan ayaa markaa la ciyaaray sida kooxda kubadda cagta ec milan ay doonayso sanadkan in kulmo badan ayaa la ciyaaraya iyadoona kooxda kubadda cagta ec e milan sanadkan ay doonayso in isku deetaha talyaaniga meel fiican ka gaaray inkastoo laakiin napoli ay doonayaan in kulanka caawa la ciyaari doonaan oo tobanka habeenimo qadar afartasha ah daqiiqa ah inay guul gaaraan kulanka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo napoli ay ciyaari doonto waa kulanka inter milan iyo weliba napoli waynu arki doonaa kooxda kubadda cagta napoli sansiro ayaa lagu ciyaari doonaa kulankan kooxda kubadda cagta napoli lukaku ayaa la rajeynayaa in dabcan ka hor imaan doono inter milan caawa waxay ku ciyaari karayaan lukaku weerarka diseco danforos ninka la yihahdo demorico mkhaterian hakan iyo waliba ninka layihahdo barella xidigo kaleeta ayaa jooga onanana diyaar ayuu yahay sidoo kale ninka layihahdo skriner ayaa la rajeynaya qodiisii in markaa dabcan koox kubadda cagta intermila sii haystaan maadaama ninka layihahdo melin skriner kooxo badan xilli ciyaareedkan doondoonaya dhan kaleetana koox kubadda cagta napoli ciyaaryaanka layihahdo kafarsqilia iyo weliba osemhen iyo weliba bolitano ayaa lagu soo bilaabi karaya weerarka koowaad ee kooxda kubadda cagta napoli caawa waana kulankii ugu xiisaha badan weeyaan kooxda kubadda cagta chelsea enzo fernandes ayaa lasoo warinayaa inay soo gabagabeen doonto arrinka ku saabsan enzon waxa uu doonaya kooxda kubadda cagta chelsea inuu ku biiro manchester united waryahaan ay doonayaan liverpool qadax ay u baahan yihiin halka kooxda kubadda cagta arsenalna ay doorka kuwaadi siin doonaan ciyaaryahaanka la ihahdo mutirigi Magic Sister, Revoir, Shaoki. waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duwarka yenan markan haddiinu eegnana barcelona waxa ay doonayaan in xilli ciyaareedkan ay koob ku guuleystaan tobabaraha kooxda kubadda cagta barcelona shee fernandes waxa uu shaaca ka qaaday in sanadkan uu doonayo in koob uu kula guuleysto kooxda kubadda cagta ee barcelona copa del rey ayay caawa ciyaari doonaan iyadoo markaa kooxda kubadda cagta barcelona ay tahay kooxda ugu badan taariikhda ee koobkan del reyga la yihaahdo ee ku guuleysatay iyadoo markaa tirada ugu badan ku guuleysatay koobka layihahdo coopa del rey markii ugu dambeysay labada kun ayay ahayd markii ay ku guuleysanayeen koobka del rey xilligaasina waxa ay ka qaadeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo elbar ayay markaa ka qaadeen oo ay markaa laba iyo hal ay kaga qaadeen markii aynu eegno waxaa ugu dambeysay coopa del rey kooxda kubadda cagta barcelona labada kun ko oo xilligaasi ay markaa koobka ay ku guuleysanayeen waa kooxda ugu badan taariikhda ku guuleysteen koobka handelrey iyadoo markaa eh, dabcan badi ay yihiin kuwo aad aad u khatar badan laba ku labaatanki ugu dambeysay afar gool iyo eh, afar gool eber ay kaga qaadeen koobadreegii eh, abriil labada kun ko labaatankii markaasi anton crisman dijon lmsin laba gool u dhaliyey markaasina tababaraha kooxda kubadda cagta barcelona waxaa ahaa macalinkii ay ceeriyeen ninka layihahdo ronaldo cuman Eh, kadibna waxaa lagu soo bedelay macalkan hadda shafi hernandes marka waxay doonayaan in koobkan ay guuleystaan koobkan barcelona kubadare waxay qaaday soddon iyo kow jeer kooba subarkaabahana waxay qaaday ilaa saddex toban jeer waafa subarkaabaha waxay qaaday shan jeer sidoo kale eh, koobka kale sida waaweenka sida koobka fifa kalawalkab oo saddex jeera ufa james leaga oo shan jeera horyaalka laliigaha oo lix iyo labaatan jeera inkastoo horyaalka laliga kooxda ugu khatarta badana tahriib madrid oo yacni eh, inta badan ku guuleysatay laakiin sanadkan shaafi waxa uu shaah ka qaaday in sanadkan aad iyo aad ay u doonayaan in ay ku guuleystaan laligaha eh, spain iyadoona kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo barcelona hadda hogaanka horyaalka laligaha gacanta ku haysto shan iyo kulan oo ciyaareenah labaiyo kulan ayay gool gaareen laba barbadhac iyo hal guul daro soddon gool xil ciyaareedkan ay dhalayeen kale waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duurka yeelan markan haddinu egnana warka ugu waaweyn ee suuqa kiliibsiga haddinu egno kooxda kubadda cagta chelsea ah afartan iyo sideeda saac ee nagu soo aadan ilaa afar labaatanka saac waxa ay dabcan ay doonayaan in ay soo gabagabeeyaan arrinka enzo fernandes enzo fernandes weliba koxda kubadda cagta chelsea ah, mar hore ay heshiiyeen laakiin macalinka kooxda kubadda cagta ama ninka iskale kooxda kubadda cagta benfica ayaa dabcan waxa uu doonayaa in markaa arintan ugu dambeetii lagala hadlo chelsea weliba kooxda kubadda cagta benfica xalay way wada fadhiyeen oo wada sheekeysanayeen oo dabcan waxay ka wada hadlayeen arinka ku saabsan inzo fernandes inzo wuu ogolyahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta chelsea laakiin waxaa leeyahay wadahadalada ugu dambeeya ayaa socda kooxda kubadda cagta chelsea na kalsooni weyn ayay ku qabtaa inay markaa ciyaaryahaankan soo qaadan karayaan waxaana sidoo kaleeto ciyaaryahaankanba uu doonayaa inuu markaa dabcan eh, maalinta berita khamiista inuu soo gaaro magaalada london si tijaamada caafimaadka u dhamaystiro laakiin caawa iyo sideed iyo labaatanka saac ilaa iyo afartan iyo saac ee naga soo aadan ayay dhammayn karayaan dhan kalena jelsea ayaa iskudayi doonta eh, iskudaygii ugu dambeeyey arsenal ee ku dooneysay bishii january ama bisha aynu ku guda jirno ciyaaryahaanka la idhaahdo mudrigi waxaa leeyahay haddii kooxda kubadda cagta arsenal ay lacagta siddeetanka milyan ay dhiib weyso ciyaaryahaanka la yidhaahdo muqaylo mudrigi kuma biiri doono kooxda kubadda cagta the ganers inkastoo ciyaaryahaankan ay markaa heshiiska shaqsiga ahi la gaareen laakiin kooxda kubadda cagta arsenal waxay doonayaan afartan milyan ilaa konton milyan ay ku qaataan xidigan laakiin kooxda kubadda cagta shaq dunisk waxay shaaca ka qaaday in siddeetan milyan iyo toddobaatan milyanba ay ku doonayaan haddii aysan arsenal aysan dhiibi karinna iska fasixi doona heshiiskan uu burburi doona marka heshiiskaasi haddii uu burburo koox kubadda cagta chelsea fursad ay u tahay waxay doonayaan arrinkaasi ciyaaryahanka layihahdo mudrigi inay soo dhexgalaan marka chelsea waxay doonayaan enzo fernandes inay arrinkiis soo gebagabeeyaan ciyaaryahanka layidhaahdo eh, dabcan eh, difaaca u ciyaara kooxda kubadda cagta monaco ayaa dabcan macquul ay tahay in islamaanta la dhammaystiro ciyaaryahaano waaweyn ay la wareegeen sida ciyaaryahanka layihahdo detro hofana sidoo kaleeto ciyaaryahanka la yihahdo santos ayay la wareegeen kooxda kubadda cagta ee chelsea marka waxay doonayaan ugu yaraan afar ciyaartooy kooxda kubadda cagta chelsea inay soo bandhigaan oo intaa la gaarin ee sabtida soo socota todobaadkan gudihiisa maalinta berita iyo jumcada ayay doonayeen arrinkaas inay hamar soo gabagabeeyaan kooxda kubadda cagta chelsea ugu yaraan afar ciyaartooy ayaa la keeni doona laakiin chelsea xaalad daran ayaa haysata kaalin tobanaad weryaelka bermiliga ku jirta ciyaareedkan aad iyo aad ay uga jabantaha kooxda kubadda cagta chelsea habeen dambena waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta manchester city waynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta chelsea guusha ay gaari doonto laakiin kulan adag wayaan waynu arki doonaa habeen dambe dhan kale haddiinu egna ciyaaryahaanka qadka dhexe reer halaan ninka layidhaahdo eh, dabcan ninka weerarka uga ciyaara wayanka koxda kubadda cagta barcelona mofis dibay ayaa lala xiriirinayaa inuu eh, dabcan ku laaban karayo koxda kubadda cagta manchester united laakiin tababaraha koxda kubadda cagta barcelona shafi hernandes waxau shacabka qaaday in ciyaaryahaankan uu doonayo marka wuxuu leeyahay shafi kooxda kubadda cagta barcelona suuqa january ciyaartooy ma doonayaan ama ciyaartooy ma dooneyso taa bedelkeedana in ciyaartooy uu baxo macquul maayo leeyahay marka waxaa leeyahay barcelona ma dooneyso ciyaaryahanka inay fasaxaan dhanka kaleetana koxda kubadda cagta manchester united ayaa laga yaabaa inay iska ibiso daafaca reer england ninka layihahdo aaron wambisaka bishan aynu kugu guda jirno inkastoo shan iyo labaatan sana jirkan uu soo bandhigay qaab ciyaareed aad yaad u fiican maalmihii lasoo dhaafay laakiin weli tobabaraha koxda kubadda cagta manchester united eric ten hag kalsooni kuma qaba ayaa leeyahay ciyaaryahaankan in uu markaa eh, dabcan uu sii joogo kooxda kubadda cagta manchester united dhan kaleetana kooxda kubadda cagta sport ayaa wadahadalo waxay la yeelan doontaa kooxda kubadda cagta sport lisbon waxayna doonayaan in markaasi kusoo qaataan ciyaaryahaan dhalashaan kasoo jeeda spain waana ciyaaryahanka layihahdo pedro baro ciyaaryahankan ayaa lasoo warinayaa in uu dabcan aada iyo aada uu doonayo kubiirista kooxda kubadda cagta sport xataa kooxda kubadda cagta waxa ay ka doonayaan spors kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sportin ciyaaryahanka layihahdo marcos edward waa nin aada u khatar badan ninkan ayaana ah aad iyo aad u khatar badan dhanka weerarka markii la eego dhan kalena kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa soo afjartay bacsiga ay ugu jirto waryahaanka balishiyaha mujingaladbaq waana ninka dhalash ahaan kasoo jeeda faransa ninka layihahdo marco thuram oo shan iyo labaatan sana jira idi hawi ayaana aad iyo aad u doonaya marka waryahaankan waxaa laleeyahay kooxda kubadda cagta newcastle manchester united kooxo waaweyn ayaaba ku baratamaya qaadashadiisii dhan kaletana byr munich newcastle b g e, liverpool waxay qarka u saaran inay ku tartamaan saxiixa ko iyo labaatan jirka reer faransa ee qadka dhexe ka ciyaara ninka la yidhaahdo dabcan manu cone ninkan burushi mujingaraad baqaya u ciyaara waana weli da-yar weeyaan kooxahaas yaana doondoonaya dhan kaleetana haddiinu eegdana wararka kale sida bayer mulig newcastle chelsea waxay xiisiinayaan golhayaha leeds united ninka la yidhaahdo dabcan mesler laakiin kooxda ayaa doonaysa in ciyaaryahaankan ay sii haysato dhan kaleetana tababaraha kooxa kubadda cagta city ninka layidhaahdo brendan rogers ayaa weli rajeynaya in kooxdiisii ay heshiis cusub la gasho shan iyo labaatan sana jirka qadka dhexe ee beljimka ah ninka layihahdo yore telemanis kaasi oo iminka lala xiriirinayo na ku beeri karaya kooxda kubadda cagtayda ganaris dhan kale kaletana arsenal ayaa diyaar u ah inay iska iibiso daafaca midiga ee bortuqiiska ninka layihahdo cedric suares laakiin udhaqaaqista fulham ayaa markaasi dabcan eh, lagu hayaa mushaaharaadkiisii oo dabcan waxaa leey ninkan haddii uu baxo hataa koox fiican ayuu tagi karaya kooxaha qaarna waa uu doonayaa inuu yani ma doonaya inuu kooxaha qaar tagaya leeyahay dhan kaleetana haddii anu egnana waxyaabaha kale ku saabsan kooxda kubadda cagta manchester united waa manchester weyaan ayaa qorsheynaysa inay qandaraas cusub ka saxiixato daafaca daada yar ee muddooyinkii ugu dambeysayba tababare beeb uu ciyaarsiinayay ninka la yidhaahdo erico lowis oo sideed iyo toban sana jira marka waxay doonayaan wiilkan yar inay sii haystaan kooxda kubadda cagta manchester city dhan kaleetana daafaca brazil ee ninka la yihahdo markwenes oo sideed labaa jira ayaa qarka u saaran inuu qandaraas u kordhiyo kooxda kubadda cagta ee b h waxaana uu doonayaa in ciyaaryahaankan uu dabcan sii joogo kooxda kubadda cagta b h wuuna ku qanacsan yaha leeyahay ciyaaryahankan ayaa muddooyinkii ugu dambeysayba waxaa aad aad loo hadalhayay inuu ka tagi karayo b h laakiin haddiiba heshiis uu la gaaray mar kale ciyaaryahaankan ayaana la damacsan yahay inuu sii joogi doono b h dhan kaleetana eh, kooxda kubadda cagta arsenal maadaama hadda hogaanka horyaalka bermeliga hayaan weli waxa ay markaasi qaadan karayaan waryahaan waxaa leeyahay ninka la yihahdo jow falagas ayay ugu cadcad yihiin atletic madrid ayna ka doonayaan ciyaaryahankaas inay soo qaataan sida ay sheegayaan warar eh, kasoo baxaya sbain kooxda arsenal ayaa hogaanka u qabatay tartanka daadayar ee waryahaanka atletic madrid ninka la yihahdo jow falagas isagoo markaa dabcan doonayo inuu asagana yimaado horyaalka bermeliga xiddigan heshiiskiisa dabcan waxaa la filayaa in uu dabcan burburo kooxda kubadda cagta barcelona anirada kooxda kubadda cagta atletic madrid iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal ku heshiin karayaan ciyaaryahankan ayaa horay looga soo qaatay lacag aad iyo aad u fara badan boqol iyo soddon kun oo milyan oo euro ugu soo biiray kooxda kubadda cagta atletic madrid laba kun sagaal tobankii marka waxaa la filayaa in january aynu ku guda jirno inuu markaa gebi ahaanba kooxda atletic madrid ka tago diego simeonina ciyaaryahankan ayuu doonayaa inuu markaa haddaba ka saaro kooxda kubadda cagta atletic madrid manchester united ayaa toddobaadkii hore atletic wadahadal la yeelatay arrimaha ninka la yihahdo felix balse kulamadaasi ayaa istaagay kadib markii ay atletic dalbatay shan iyo toban milyan oo euro ilaa iyo lix bilood oo amaha markaa laakiin manchester united haddiiba si toos aysan u qaadinayn waxay tiri ma dooneyno marka laakiin arsenal ayaa haatanba hogaaminaysa tartanka jow kadib markii ciyaaryahaanka la yihahdo thomas barty oo iminkanba ciyaara kox kubadda cagta arsenal shaax ka qaaday ninkan uu soo xirigelinayo inta badan ciyaartooy markaad haysato ciyaartooy ay yani dabcan isku xahan jireen fursad ayaa u haystaa soalaan oo kale kooxda kubadda cagta liverpool waxay soo qaateen eh, bishan inaynu ku guda eh, january ciyaaryahanka la godi gagbo godi gagbo ayaa ka caawiyey inuu liverpool yimaado waxaa ka caawiyay ninka la yidhaahdo captain virgil vandage oo kabtaanka xulka wadanka netherland marka ninka la yidhaahdo eh, thomas barten waxa uu doonayaa in uu eh, arsenal uu ka caawiyo inuu yimaado ciyaaryahaanka la yidhaahdo eh, dabcan jow felix marka waxaa la filayaa ama waxaa la fahamsan yahay in arsenal ay ku dooneyso saxiixan felix si lamid ah sidii uu martin odigad ugu soo biray isagoo markii horeba ama oo kaga yimid bishii hore january labada kun ko labaatanka isla markaasna xagaagan si toos ah ay u qaateen felix wiliba bartey ayaa ahaa kuwa xiriir aad iyo aad ula dhexeeyay tan iyo markii uu joogay ciyaaryahaankan labada kun labaatankii kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo atletic madrid marka waxaa leeyahay arsenal ciyaaryahaankaas waryahaankaas ay doonayaan haddii joe falkas ay qaataan sidoo kale mudrigi ay qaataan xidi kale qadax ay kusoo darsadaan arsenal aada iyaad ay u khatar badnaan doontaa sanadkana kole arki doona haddii ay ku guuleysan karayaan horyaalka bremlegi in kale waayaha dhegeystayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraad warkeenan intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnamijka barnamijkiisa xigaana la kulanti